بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وبك خاسمنا وإليك النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله intaa kadib ikhwaan اlkiraam galabta waa galab talaado ah kuna beegan lixda bisha ramadaan kun afar boqol iyo afar iyo afartan jir nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem waxaan u madlannahay inaan wax iska tusinno wax isaga sheegna siirada nabigeena salى اllahu عalayhi waaalih waslem kitaab yar oo la yidhaaha alrujuuz almii-iya fii xaali ashrafi albariya inaan wax isaga dhigno in shaa allahu tabaaraka wa tacaala ayaan u ballansannahay kitaabkaas waa kitaab yar oo boqol tixood ama boqol beyd ah intaan marka kitaabka u gelin iyo mu'alifkiisa waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago ikhwaan alkiraam siirada nabigeena calayhi salaatu wassalaam ahamiyadda iyo qiimaha iyo mansilada ay leedahay inaan wax ka tilmaamo sidaad ogsoontiin ikhwaan alkiraam nabigeena calayhi salaatu wasalaam siiradiisa iyo taariikhdiisa taariikh la sheega tan ugu nadiifsan ugu tahirsan uga quruxda badan qalbi qaboojinta laga helo weeyaan maxaa yeelay waa juz ka mida diinteenna waa qayb ka mida cibaadada rabbigan subxaana wa tacala aan ugu dhowaanno maxaa yeeley xayaatada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd xayaato ku astaysan albadlu waalcataa bixin iyo jihaad iyo sabar iyo musaabara lidaalika siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam toban faa-ida ayaa qofka mu'minka uu ka heli karaa tobankaasaan rabaa insha allah tabaaraka watacaala si cujaala ama degdega inaanu tilmaamo kadibna aan kitaabka gudubna insha allahu tabaaraka watacaala maxaa yeelay shayga aad darsayso ood wakhtiga gelinayso booska iyo qiimaha uu jooga haddii aadan indhaha ku haynin oo aad kugu muuqanin waxaa laga yaabaa inaad ka cajisto laakiin markaad shaygaa dalbayso qiimaha uu leeyahay iyo mansilada uu jooga markaad garanaysid wakhti ayaad ku bixinaysaa adoo ku faraxsan ayaadna muxuu ahaa ka faa'iidaysanaysaa qodobka koobaad amaba faa'iidada koobaad oo qofka siirada nabigeena barta calayhi salatu slam uu ka heli waxaa ka mid ah in siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay tahay uswatan wa qudwatan lana adiga cid baad ku dayani cidda ayada waatee waa nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslem rabbigan wuxuu le alayhi rabbigan wuxuu le caza wajal laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswatun xasana haddii marka aad doonaysid inaad nabigeena ku dayato calayhi asalaatu wasalaam meesha aad kaga dayanay albaabka aad ka geli waa siirada nabigeena iyo xadiisiis sala allahu calayhi waaalihi wasalam qodobka labaad siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa miisaanka lagu miisaamo camalka wax walba miisaan miisaan ba ay leeyihiin sonkorta miisaan ayay leedahay biyaha miisaan ayay leeyihiin waa litir tanna wahaa kada marka acmaasha aan samaynayno inay toosan tahay iyo inay qalloocan tahay waxa lagu miisaamo waa siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dariiqa nabigeenna tan marto oo dhanka iyada ku toosta taa iyada waxaa weeyaan waa sax waa camal suuban oo wanaagsan tan daba martana waa mid qalloocsan marka miisaanka lagu miisaamo camalka waa siirada nabigeena calayhi salatu wasalaam qodobka saddexaad siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay qofka muuminka ugu kaalmaynaysaa inuu kitaabka alla fahmo kitaabka alle inaad fahamto waxaa aad kuugu kaalmaynay siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii ummuna caaisha la weydiyey khulaqiisa dhaqankiisa waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa qur-aankay wa innaka la calaa khuluqin cadiiminna rabbi baa ku tilmaamay eh, rabbigeen subxaana wa tacala ayaa nabigeenna ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam marka qofku waxay ugu kaalmaynaysaa inuu kitaabka ilaahay fahmo markii aad aayad qur aragto markiiba waxaad la aadaysaa siirada nabigeena calayhi salat slam aayaddaa sida uu dabaqay qodobka afraad amaba waxaa weeyaan faa'iidada afraad oo laga heli diraasada siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay kuu kordhinaysaa inaad aad u jeclaato ood aad iyo aad muxuu ahaa maxabadaad ay kororto siirada nabigeenna ama nabigeena calayhi salat slam inaad jeclaato siiradaas aad baranaysa waxay kugu caawinaysaa inaad xubbigaada iyo jacaylkaada iyo kalgacaylahaad u haysa nabigeenna uu aad u kordho oo hadduu meel dhexdhexaad joogo meel sare uu gaaro maxaa yeelay waxaad arkaysaa runtiisii calayhi salaatu salaam siirada waxaad ka dhexalaysaa sidqigiisii iyo runtiisii raxmaddiisii cadaaladiisii dulqaadkiisii sakhaa iyo mxuu waxbixintiisii wahaakada yacnii wax aan la koobi karin oo sifaad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala qof bashara usa iskugu geynin hal qof oo bashar ah ayaad ka helaysaa siirada nabigeena calayhi salaatu salaam markii aad eegto sifaadka nabigeena calayhi sala slam inay saa ahaayeen arrinka waxay kugu xambaaraysaa marka inaad nabigeenna jeclaato calayhi salaatu wasalaam aadna ka mid noqota muminiinta dhabta ah oo nabigeenna uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin qofkiina iimaan kaamil lagama helaya ilaa aad muxuu ahaay ka jeclaada ama iga jeclaada naftiisa iyo caruurtiisa iyo inkastuu jecel yahay iyo dadkao dhanba marka barashada nabigeenna calah sla slam siiradiisa waxay kugu xambaaraysaa inaad nabiga aad u jeclaata calayhi salaa slam cumar bn khataab radi allahu tan arda ayaa nabigan wuxuu ku nabi allow wax walbaan kaa jeclahay ilaa naftayda mooyane naftayda waxaan ahayn waan kaa jecel laakiin naftayda kaama jecli markaasaa nabigan wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa aad naftaada iga jeclaato cumarow markaasaa wuxuu yidhi hadda ayaan rasuulka allow hadeertaan laftaydu waan kaa jeclahay markaas wuxuu yidhi alana yaa cumar cumarow hadda ayaad muxuu iimaankaaga uu taam noqday oo kaamil u noqday qodobka shanaad ama faa'iidada shanaad diraasada siirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa baab abwaabta iimaanka uu ku kordho waa baab abwaabta iimaanka uu ku ziyaada ood ku xogaysta ka mid ah maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala markuu leeyahay am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun qofka markaad diidayso ood waxaad la imaada aad diidaysa been ayaad ku tuhmi in xogtiisa ay dhiminta ayaad ku tuhmi inuu dhaqan xun yahaad ku tuhmaysaa wuxuu keenay marka waad iska huminaysaa laakiin nabigeenna saas ma ahayn xilligii jaahiligu u ahaa muxamed alamiin ayaa la jiray waana u tegi doonaa insha allah tabaaraka watacala akhlaaqdiisa qaybo badan oo ka ah, oo runtii aad aad u cajaaib badan ayaan u tegi doonaa biidn illahi caza wajal am lam yacrifuu rasuulahum rasuulkooda miyaynan aqoonin fahum lahu munkiruun kadibna ayaga ay yihiin kuwo inkiro haddii ay mxuu ahay ay ku aqooni lahaayeen dabci xun iyo been iyo wax isdabamaris haba inkirena laakiin iyaga oo yaqaana asaadiq alamiin u yaqaano ayay inkiri jireen markaas rabbigan wuxuu ku cambaaray arinta ayada wuxuu leeyahay war miyaynan ogeyn nabiga aynan aqoonin sifaatkiisa qiimaha badan xaal diraasada siirada nabigeena calayhi salatu slam qofku waxay ugu kaalmaynaysaa inuu diintii ilaahay oo dhan fahmo diintaadoo dhan inaad fahamtay kugu kaalmaynaysaa markii siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aad barato qodobka toddobaad siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ariiqa saxda ah oo dacwada lagu guta ayuu ku bari qof baa gaf ku dhici qof baa jahaalo ku dhici sidee lagu daweyni waxaa lagu daweynayaa qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calىa basiiraة ana waman itabacan ariiqaasaa lagu daweynaya wax alla wixii dacwo ah amaba ma'muur ha noqdeena ama manhi ha noqdeena waxaa lagu daweynayaa ariiqii caddaa oo bacwaanka ahaa uu nabigeena mari salى اllahu عalayhi waalihi wasalam lidaalika hadda hadduu qof halkan masjidka dhex yimaado uu kaadin la istaago kaba soo qaada halkaas uu kaadin la istaago maxaan ku samayneynaa annaga dhaqankeenna sid sida ah markaan weliba soomaalina ya maxaa lagu samayn loota ayaa lagu dhufan loota soo saa maa waa dhaqanka dhaqanka soomaaliyeed baa dhaqanka biniadamka saasa ah. waa qofkaas dembi ayuu galay dembigaas in laga bixiyo ayaa la dooni maadaama la dooni dembiga in laga bixiyo dariiqee loo mari makeena caadiga aho lootada loo mari maya ee waxaa loo maraa hadiga nabigeena sala allahu alay xilliga nabiga nin baa kaadiyey oo saa sameeyey nin reer baadiye ah intuu soo kaxaystay meelaha ku tujiyey masjidka daraf ka ah, ayuu kaadi muxuuaha daraf masjidka la fariistay markaas hal mar saxaabadii ay ku yaaceen waxaa la yidhi war ka joog ka joog waa lagu yaacay markaasuu yidhi dacuuhu laa tusrimuuh u kaadiye ha ku goynin kaadi daaya markii uu iska kaadi dhammaystay nin waxaa leyba ma ahaba ayuu nabigeen u yeedhay calaih islat slam markaasa wuxuu ku yihi warniyow masaajidan ilaahay subxaana wa tacaala in lagu kaadiyo looma dhisin in ilaahay lagu caabudo ayaa loo dhisay waxaad yeeli hawsha ha ku noqonin intii ayuu qaatay uu iska tagay soo saa kadibna waxaa dhacday in nabigan uu yidhi eh, dallu ama wadaan biyaha la keeno oo la soo qaaday meeshii ha lagu shuba ayuu yidhi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dhacay waxaa lagu daweynayaa siirada nabiga barashadeeda ayaa lagu daweynayaa sirada nabigeena saasuu kula dhaqmi jiray nin baa waxaa weeyaan dhawaaqay iyadoo salaada lagu jira iska qayliyey waa qayli waa dhawaaqay markaasaa saxaabadii ay ku qayliyeen markii salaadda laga baxay markaasaa nabigeena calayi slat slaam baray wuxuu baray habka loo tukada iyo habka loo amo si tartiiba ah u baray markaasaa wuxuu ku dhawaaqay wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo maxamed noo naxariiso qof kaloo annaga labadanaga aan ahayn naxariistaada ha siinin markaas nabigeenu wuxuu yihi alayh salaat slaam laqad xajarta waasican naxariista ilaahay waasic ahayd ayaad soo koobtay intaasoo dhan waxaan ka baranayna ikhwan kiraam yani siirada nabiga barashadeeda calayhi sala slam waxay naga caawinaysaa in aan ogaano ariiqada dacwada aan dadku gaarsiinayno tusaalooyinka aad bay u badan yihin waxaa ka ah, iyadoo saan maxfal loo fadhiyo nabigeena uu jooga calayhi salaat slaam u dhex fadhiyo ayaa nin dhallinyaro ah albaab soo galay markaas wuxuu nabi allow haye idan lii fi zina inaan zinaysto iidin hadduu nin saa yihaha ka warrama ama waan zinaysan u yidhi halka intuu faqiirha istaago waxaa lagu samayn la waad garanaysaan markaasuu wuxuu yidhi odno soo dhowow soo dhowow ilaa uu yimaado markaasaa wuxuu ula dhaqmay ama ariiq wuxuu la maray cajiib ah hooyadaa raalli maugu noqonaysaa maya walaashaa raalli maugu noqonaysaa in laga zinaysto waa maya gabadhaadi wahakada eedadaa habaryarta wama ilaa uu muxuu ahaa kadibna uu ka qanca markaasaa dadka dhanna wuxuu yidhi hooyadood iyo eedayaalkood iyo habaryayaalkood iyo walaalahood iyo muxuu gabdhahoodii raalliguma noqonayaan xaggeed loo aadaysaa marka gabar kasta ood ka sinaysan lahayd ama waa hooyo ama waa walaal ama waa gabar ama waa habaryar ama waa eedda cid unbay u tahay marka dadkoo dhanna raalli kama aha kadibna markuu intaas ka dhaadhiciyey ayuu nabigan halkaas xabadka ah uu saas dharbaaxda ugu dhuftay markaasaa wuxuu yidhi ilaahayow dembigiisana dhaaf farjigiisana zina ka dahir ninkaas marka wuxuu ahaan jiray laa yaltafitu ilaa shay wax habay yaraatay xumaan aho dambe weligiis nin miicsada may ahayn marka siirada nabigeenna in la barto calayhi salat slam habku ku dhaqmi jiray waxay naga caawinaysaa dacwadii xataa gudashadeedii inaan si qurux badan oo wanaag badan aan u gudanno qodobka kale siirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaaba mucjizo ah laftirkeedabaa mucjizo min almucjizaat ah waxyaabaha nabigeenna ku dhacay calayhi salat slam hijradiisa haddii aad eegto iyo wixii muxuu ahaa qabsaday godkii uu ku jiray oo saddexda habeen uu ku jiray iyo waxaa weeyaan jidka aad maray iyo xoolihii amaba arigii caatada ahaa oonan caalaha lahayn oo ilaahay subxana wa tacaala caana uu ugu keenay iyo suraaqa iyo wixii ku dhacood ogeydeen oo nabiga inuu soo qabto calayh slat slaam iyo abubakar oo min boqol neef oo geel la siiyo u aaday iyo wixii ku dhacay siirada laftirkeeda ayaa mucjiza mucjizaadka ka mid ah weeyaan qodobka sagaa sagaalaad siirada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waa baab waasica oo inaad qalbigaada xasilo ood raaxa iyo farxad aad dareento kugu sabab noqoni maxaa yeelay markii aad nabigeena calayhi sala slam dhalashadiisa aad eegto waa u tegi doonaa eh, isagoo yatiimu abi ah agoon isagoo ah ayuu adduunkan yimid oo aabbihii isagoo calooshooyadu ku jira ayuu dhintay waan u tegi doonaa insha allah tabarak wa tacaala hooyadii isagoo lix jir ah ayay ka dhimatay awowgii isagoo sideed jir ah ayuu ka dhintay waa yatiimu اlabi wاlum hantina ma haysto waa faqiir mucdim ah, waxba aan haysanin xaaladdaasuu ku barbaaray intuu soo maray ilaa uu acdamu rajulin fi اdunya wa fi اlaakhira qof ilaahay uu khalqay qofka ugu qiimaha badan ugu sharaf badan ugu weyn uu noqday laakiin isagoo saa ah intaasoo masaa'ib la koobi karin oo waxaa weeye dhan walba lah oo xitaa isagoo nool owlaadihiisoo dhan ay ka wada dhinteen intaanan ka ahayn faaimat zahra oo lix bilood bas ka dambaysay ay ka mid tahay oo wixii aad ogeydeenoo dhibaato la soo mariyey intaas iyadoo saa tahay ayaa haddana wuxuu ahaa ashraxu nnaasi sadran xagga xabadka ninka ugu eh, muxuu ahaa raaxada badan ayuu ahaa eh, nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markaad halkaa eegto waxaad ka faa'iidaysaa marka inaad qalbigaaga adna aad qabooba ood farxad ku noolaato ood adduunkan culaysyadiisa aad aad iyo aad muxuuaha ula jaanqaadin ood muxuua dhibaato u arkin ayaad ayaan ka faa'iidaynaa qodobka u dambeeyo oo laga faa'idayo aad bay u badan yahin lakiin toban qodob baan ku soo koobaya shamaaisha iyo siirada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waxay u taagan tahay waa manhaj noololeed waa qorsho noololeed oo qof kastoo muslim ah oo naftiisa wanaag iyo saramar adduuniya mid aakhiro iyo xayaato wanaagsanoo mid adduuniya mid aakhiro la dooni waa manhajkii uu ku dhaqmi lahaa waa qorsho kuu degsan oo nabigeenna calayhi salaat salaam uu kuu dejiyey ficil ahaanno iyo qowl ahaanba uu kugu dejiyey oo adduunkaana inaad nabad iyo amni iyo barwaaqa iyo khayr iyo karaamo aad ku noolaato aakhirana badbaada iyo janno iyo darajo sara aad ku gaarto manhajkii iyo qorshihii iyo markabkii aad raaci lahayd wayaan siirada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam intaa waxaan ugu baxaynaa marka ikhwan kiraam siirada nabigeena calayhi slat slam ahamiyadda ay leedahay iyo booska iyo qiimaha ay joogta oo runtii aad iyo aad u sarreeyo maxaa yeelay cidda laga sheekayna weyninka ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay ayuu noqonayaa waxaan qiimahooda yeelanan siirada nabigeena hakaba soqod hadii in laga hadla ay noqoto nin madaxweyne ah siiradii in laga sheekeeyo iyo qof muxuu ahaa banaanka wax ku warto siradii in laga sheekeeyo soo kalama sarayaan way kala sarayaan maanta taarikhdii hebel waa la qiimayna dad badan baa yaqaana ninka waratada ah waxaa laga yaaba aabihii iyo hooyadii iyo aqribadiis iyo raximkiis inay yaqaanaan laakiin ninka madaxweynaha ah afartanka milyan ama kontonka milyan amaba caalamka o dhan intooda badan ama intooda wax baratay inay taqaanaan laga yaaba oo nin walba muxuu ahaa taarikhdiisi iyo maalintuu dhashay uu yaqaano marka siirada nabigeena marka waa saasoo khayru khalqi illaah ayaa taarikhdiis ay tahay marka booska ay joogta waa boos noocaasa waxaan u gudbaynaa marka kitaabkan ama kutayibkan yar oo kooban oo barakaysan waxaa la yidhaahdaa alurjuuza almiiya alurjuuzatu almii'iya fii dikri xaali ashraf albariya waa tixda yar oo boqoleyda ah almiiya waa boqoley urjusana waa tixda yar fii dikri xaali ashraf اlbariya khalqiga kan ugu sharafta badnaa xaaladdiisa in la sheego oo laga waramo ayay muxuu ahaa ku suntan tahay ama saa weeyaan sumadeeda iyo magaceeda alurjuuz almiiya fii dikri xaali ashraf اlbariya mualifka kitaabkan ama tixdan taxay waxaa la yidhahdaa ibnu abilciz alxanafi ayaa la yidhahdaa oo geeriyooday toddoba boqol iyo laba iyo sagaashanka jira nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam kitaabka akhyaarta qaara waxay sheegaan amaba in mu'alif kale uu leeyahay laakiin sida mashhuurka ah oo la yaqaano oo shuraaxda mucaasiriinta ah ay diyaariyeen oo amaba ay waxaa weeyaan eh, ay ku sharxeen inuu mualifka la yahay weeyaan weliba waxay u tixraaceen kutuba farguri ah ama makhtuuطaad sida loo yaqaana oo dhowr ah oo dhammaantood eh, sanad leh oo u nisbaynaysa ibnu abilciz alxanafi ayaa jirto oo ragga soo naqli waxaa ka mid a ah min auluun Eh, muxuu ahaa eh, eh, waxaa weeyaan sanadkiisa ayuu ku sugayaa rag badan ayaa u nisbayna oo waxaa weeyaan in uu kitaabka isaga leeyahay ninkaas marka alqaadi xitaa isaga hadduusan lahayn cala alfardi wataqdiir muhiimadda waxaa weeyaan waa urjuso yar oo kooban oo qiimo badan oo boqol beyd ah oo qarnigaas oo hijrada nabigeena sal slam la alifay oo runtii wax badan oo badan oo badanna insha allahu tabaaraka watacala laga faa'iidi doono siirada nabigeennoo aadka u ballaarsanaydna boqolkaas beyd nuxurkeedii uu ku soo koobay raxima llahu raxmatan waasica imaamkaas marka alimaamu alqaadi cali ibnu cali ibnu muxamed ibn abilcizi dimishqi alxanafi almutawafa sanata sabcumia wainain wa tisciin lhijra todoba boqol iyo laba iyo sagaashan nabigeena sal slm ayuu geeriyooday marka qarniga sideedaad weeyaan qarniga sagaalaad ma waa qarniga sideedaad ninkaas marka ibnu abilcizi alxanafi markuu yaraa waxbarasho iyo beyti cilmin ayuu ku barbaaray cilmiga jacaylkiisa iyo xubigiisa ayuu ku barbaaray wuxuu ka faa'idaystay a'imadii weyneed oo casrigiisa joogay ragga aadka loo yaqaano oo dhammaanteen aannu wada naqaano ood ka fa'idaysta waxaa ka mid ah alxaafid ibna katiir calayhi raxmat ullah ninkaa marka mualifka ah kutubo badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah sharaxan aad taqaanaan kitaabkan caqiida taxawiya sharaxiisa oo mashhuurka ah oo mujaladka aadka weyna ninka iskale weeyaan eh, waxaana sheikhu asaan hore u sheegay alxaafid ibnu kaiir caleyh raxmat ullah waxyaabaha sii xoojina waxaa ka mid ah inuu xaafid ibnu kaiir sheekhiisa yahay ibnu abilcizna kitaabkan uu leeyahay siiradan uu tixay ama uu taxay meesha uu tiirina amaba kitaabka sheekha Eh, isaga sheekhiisa waa xaafid ibnu kaiir uu leeyahay oo loo yaqaano alfusuul fii siirati rasuul kitaabkaas inuu ka qaatay ayaa muuqata waxaa u daliil marka markuu bilaabay kitaabka wuxuu yidhi wabacdu haaka siirat arasuuli manduumatan muujazat alfusuuli siirada ibnu kaiirna waxayd alfusuul fii siirati rasuul ya fii siirati rasuul marka taqriiba alxaafi xaafi ibn kaiir weeyaan sheekhiisa xaafidka marka ama sheekha qaadiga ah kitaabkan ayuu leeyahay kitaabkana waa boqol beyt oo aad iyo aad salis oho aad macaanideedana ay cadcaddahay macluumaad aad u badanna meel ku jamcisay waxaan u gudbaynaa markaas insha allahu tabaaraka watacaala inaan galno urjuusadii laftirkeedii aan bilowno ciddii haysata kitaabkaasna way haysataa cid aan haysaniin insha allah tabaaraka watacaala siduu sheegay muadinka dukaamadan nagu dhegan oo kutubaha lagu iibiya maktabadaha waa laga heli waa kitaab yaroo boqol shilin iyo wax lamid meelaha jooga weeyaan يقول القاضي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله الحمد لله القديم الباري ثم الصلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان وبعد عامين غطى فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل waqiila bacda arbacin min sinihi wa bacda sittin maca shahrin jaa'i wafaatu ummihi cala alabwaa'i wajaduhu lilabi cabdilmualib bacda amaanin maata min hayri kadib uma abu aalibin ilcamu kafal khidmatahu uma ilaa shaami raxal wadaka bacda caami itnay cashar wa kaana min amri baxiira ma shtahar wasaara naxwa shaami ashrafu اlwara الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين اذكرا لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر waqiila kulu smin lifardin zaahi majliska dambe ayaan marka halkaas kasii ambaqaadi doonaa hada wallahu aclam wsala allah wsl abdi rasul jazakum allah khayra